aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan jihaadkan janna lagu helaaye jaaximana looga jeestaaye jihaadkan janna lagu helaaye jaaxiimaana looga jeestaaye janna iyo jaaxiimana jiin ma ahaane jihaadka uu jeesto ha ka jabin najilyohow janna iyo jaaximanaajiin ma ahaane jihaadka uu jeesto ha ka jabin najilyohow jihaadkan soo jiireenka jilbaa soo jiido jirkoodiinna loo soo jarjaraye jihaadkan soo jireenka jilba soo jiido jirkoodiinna loo soo jarjaraye janno iyo jihaad jacayl baa loo jarjaray jaliilkood bay ka rajaynayaan jannadiisa janno iyo jihaad jacayl loo jarjaaray jaliilkood bay ka rajaynayaan jannadiisa jaamicada gaalada way jabeenoo jid walba jalleecan jibka ku jabiya jaamicada galada way jabeeno jid walba jaleecan jibka ku jabiya jumladooda way jabeeno kala jabiya jiridooda way jaleecday ka jabiya jumladooda way jabeeno kala jabiya jiridooda way jaleecday ka jabiya jambigooda jidka ku jiida ha jabaane jihada jaxiimo jirkooda u jiida jembigooda jidka ku jiida ha jabaane jihada jaxiimo jirkooda u jiida jurmigooda jawaabtiisa u jarjara jahannama loo dhigayaa jibnareede jurmigooda jawaabtiisa u jarjara jahannama loo dhigaya jifnareede jurmigooda jawaabtiisa u jarjara jahannama loo dhigaya jifnareede jahannama loo dhigaya jifnareede jifnareede jifnareede